بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين jalsadan waa tii sagaalaad oo ku saabsanayd risaaladii aan soo wadnay xukmu taqniin shariica alislaamiya sheekh cabdiraxmaan ibnu sacd ibnu cali ashadri ayb gabagabadii ayaanu joognaa insha allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu fa jamiicu mulaabasaati hadal dheer oo ka soo raray imaamu shinqiiti saaxuladwa bayaan iyo ayrkiis hadalkaasu wada hadal dheer bu marka dhexda ayaan ku istaagnay waxaa noo dambaysay marka wa kownu aqaafati اlmucaasarati macnaha shabaabka iyo culummada masar maxaa ku dhacay maxay diinta u difaaci waayeen maxay u difaaci waayeen qawaaniin sharciya maxaa l wadciya maxay uga hortegi waayeen ila waan ognahay ninkii la ohan jiray mustafa almaraqi ninka iskala la yihahdo tafsiir almaraqi la yihahdo dhowr tobanka majala ah sheekh اlazar noqday Eh, waxyaaluhu dadkii wuxuu fitnada horseeday ahaa oo balaayada dhaliyey ayuu ka mid ahaa waxyaaluhu yidhi cajiibka waxaa ka mid ahaa oo aadka loola yaabay wuxuu yidhi qawaaniinta wadciga ama masarba loo dejinayo cabdirasaaq eh, samhuuri uu wado eh, mas'ala ka midoo qaanuunka ka mida ah, haddii la keeno waxaan uga helahayaabio qowl min aqwaali maxaa l madahib alarbaca baan ka helahayaa marka qaanuunka masar ay wadato loo dejinaya cabdirasaaq samuuri wato faransiiska laga keenay iyo diinta nebi maxamed ismid buu ah macnaha war noocaas u dhow ayuu yidhi nasal allah salaam marka dhibkaasaa dhacay dhibkaasaa dhacay dayb nin bale wuxuu ah la soo shaqeeyey suudaanna muddo badan jooga asaga masrku ahaa warkiisa hadda waxba kusoo mashquuli maayo almuhim dadkaas marka maxay u difaaci waayeen waxaa ka dhalatay wuxuu yeelay dacfi alwaasici diiniy waasica iyo caabiyaha iyo maanica diineed baa ku yaraa fi laqlabiyati saaxiqati aqlabiyada badan oo goynaysa oo min shabaab lmuslimiin muslimiinta shabaabkooda dhallinyaradoodaba sheekh wuxuu shabaabka u tilmaamayaa dhallinyaradu waa cunsuru taqyiir wey fi lumam dhallinyaradu waa xubinka waxbedela ummadaha hadday ummaddu dhallinyaro weydo waa kudaysumadayada waa dhammaatay wa kownu sidoo kale weeye aqaafati ay tahay macluumaadka iyo macaarifta iyo cilmiga iyo aqoonta waxa la yihaahdo oo caamka almucaasarati hadda joog waqtigan la joogo casrigan joogta min acdami asbaab asbaabta midda ugu weyn bay ka mid tahay Eh, lilintiqaali in loo guuro ila alqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadciga oo maxaa dhacay dee waa lagu ammaanaya cawlamaa jirtaa lagu leeyay globalisation baa jiraa lagu leeyay adduunku waa mid baa lagu leeyay qaanuun la-aan lama nool qaanuunku waa daruuriy waa daruuri baa lagu hamida u tegi doonaa insha allahu tacala qaanuunku waa daruuri qadci ninaan qaanuun ku noolaan karino waa xayawaan baa lagu leeyahay sidaa daraaddeed qaanuunka in la barto masaajida lagu aqriyo ummadda ay yeelaan kurtigooda waa waajiba baa lagu dhahaya nin baaba ku imaanaya sheekh oo malaayaga iska dhigayaba oo raba inuu ku duubsadoba marka walaa ystakfirnaka aladiina laa yuuqinuun kuwaas ayaga wax meesh kuma hayaan marka hawlahaasoo dhan buu sheeku sheegay wuxuu fa jamiicu ma dhammaan fa jamiicu dheh fa jamiicu mulaabasaati dhammaan iyo mulaabasaadka mulaabasaadka waxaa laga wadaa almutacaliqaat walmuqtanifaat shayga waxa ku tacalluqa oo ku dhegan oo hareeraynaya oo calaa qalal ayaa la yihahda tusaale ahaan waxaa la yidhaahdaa fulaan lam yastawfi qadiyata bijamiici mulaabasaatiha maxaa laga wada calaa qawx shayga lalahaa wax ku dheganaa oo kutusi lahaa oo dhan muusa marin marka mulaabasaadka shayga wa ku dhegan oo ku xiriira oo ku dhowey fa jamiicu mulaabasaat alcaalamiya mulaabasaadka iyo waxyaalaha eh, hadda waktigan aan joogno jira oo qadiyaadkan ku dhegan alcaalamiyo oo caalamkao dhan ka dhacaya muciinatun waxay ugu kaalmaynaysaa weeye calaa nash waxay kugu kaalmaynaysa oo shabaabka ugu kaalmaynaysa dhalinyarada calaa nashri maxduuri calaa shari maxduur calaa shari almaxduur sharkii laga digtoonaa calaa shari maxaduur sharkii laga digtoonaa oo raba in layska ilaaliyo yayba kugu kaalmaynaysaa albaabadii u furaysaaba calaa shari lmaxduur ilaa maa shaa allaahu alla wuxuu doono moogiye alla wax doono moogiya laakiin aqaafada guud iyo mulaabasaadka iyo waaqaca iyo waxa jiro oo dhan waxay kuugu kaalmaynayaan shar iyo balaayo fasaad weeye ilahi wuxuu doono subxaana wa tacala moogiye walaa siyama waxaan wax loo dhiga jirin buu yidhi in kaanad hadday beleduba sii darnaanaysaa wey walaa siyama wax loo dhiga jirin wey in kaanad hadday siyama dee siinka iyo maxaa ya-da iyo miimka kala qaad qaaday xagga icraabtooda uma baxmayno walaa siyama wax loo dhiga jirin weeye in kaanad hadday tahay hay-atu kibaari alculamaa hay-adii iyo lajnadii kibaar alculamaa waaweyn culamo yaryar iyo culimada waaweyn baa jiraan umalaynahaya maxay dhaheen <laughs> qolada caydaynaysaa waxay dhaheen maa la yidhahda dacu lmasaa'il alkibaar liculamaai اkibaar dacu masaa'il اkibaar liculamaai اkibaar maxaa la yidhahdaa kibaarku kuma maxaa le kuma fasirna ama kuma macnaysna ama kuma go'na wadaadku inuu yahay siddeetan jir iyo toddobaatan sagaashan jir inuu yahay culamaa ulazhar baad arkaysa hadda oo boqolaal ah micaad buu ku yidhi shinqiiti xoogaa ayaa diinta ka jiitay marka inaad sideean jidid sagaaan inaad tirto kibaarulculamaa laguma noqdo laakiin kabiir maaabiirulama maxaa lagu noqdaa bilmacrifati maxaa la yiha walxaqu inaad xaqiina taqaano wa tantiqu bihi wa tudaafic laakiin inaad sideetan jir baan ahay in badan baan dacwada kusoo dhex jiray iyo waxaa lawada dada soomaalida somaal dad ku harogsada aday kuwa sideetan jir hadday jiraan annagu waa lixdan baan jirnaa wey maxaan kala marka kala qaadayna waxaan kala qaadayna ma jirta jubli meesha joog ig sideetan la soo baxashay adag ku qoran tahay maaa la yihaa sideetan la soo ba anigu lixdan la soo baxayna sheekh dhul karti meesha taag marka walaa siyama haddayba xaaladdu waxaan wax loo dhiga jirinba in kaana hayatu lkibaar alculamaa qad yuqaalu in la yidhaahdo culimmadii waddanka ugu weyneyd oo hay ahayd oo la fiirsanayay qad yuqaalu in la yidhaahdo annahaa iyadu ibtada'ad waxay bilowday iyadaa waxayba bilowdayba wadci alxajari dhagaxa dhigiddiisii alasaasiyi ta'siiska wada war soomaaliya moqol jaamacad baa la dhagax dhigahaya iskuul baa la dhigahaya madaxtooye la dhagax dhigahaya iyo maxaa la guri baa la dhagax dhigahaya maxkamad la dhagax ma maqashay culummadu hadday ayagu qawaaniin ulwadciya ama taqniin shariica u dhagax dhigaan soo mushkilo ma aha dad caamo iyo haddii maxaa la yidhahda hawsha horboodaan waa wax loo qaateeno yacbaaba layska odhan karaa laakiin hay-at ulkibaar alculamaa iyo azar bankasob iwadaad dubay siddeetan jira hadduuba hawsha tacsiis dhagaxa u dhigo wanataati mushkila ummaddo dhan maxaa la odda jabsanaysaa ad yuqaalu in la yihahdo anaha hay-adu hay-at kibaar culamaa ibtadaad waxay bilowad cal xajar asaasiyi dhagaxa asaaska tasiiska dhigidda lidaalika oo taqniinka lidaalika taqniinka ina iyadu dhagax dhiga biridaa ayagoo raalli ku aw iyagoo raalli ku ku qanacsan bilintiqaali in laga guuro oo laga tago camaa shayi tawaarasadku ummadu ay kala dhaxashay tawaarasatu ummatu ummadu ay kala dhaxashay jiilan bacda jiil macnaha quruun bacda quruun wey jiil bacda jiil ummaddii hadba intii islaan nool lixdan sano siddeetan sano ilaa boqol sano ayaa jiil la yidhaahdaa marka jiil iyo quruun iyo ummad mar isla noolayd hale wixii ay ummaddu ay kala dhexaysa jiilba jiil u dhiibahayay inay culummadaas ay hal mar dadkii ka raraan oo dhagax u dhex dhigaan balaayo waa mushkilo weeye maxay xagee u guuraysaa ummaddii xagee ummaddii loo raraaya ilaa wadci nidaamin sharciyin diiniyin fii mislaaqi nidaami wadciyin bashariyin shayطaaniy waxaa loo guuraya ilaa wadci nadaamin nadaam in la dejiyo sharciyin oo sharciya wey diiniyin oo diiniya diinta loo nisbeeyey sharciga nidaamkaas la socod waa in waa muhiim waxaa ah intaba ina taabtan waa macquul hadii la yidhaha gabagabada nidaam hunaaka farqun bayna الnidaami wاlqaanuun عندنا كالمسلمين عندنا نظام وليس عندنا قانون لكن عند المحل يرى أمم الكافرة عندهم قانون maaalaysa cindahum nadaam nadaam cindahum maaa lay nadaam adi waa sheeganaya waa dhahayaan laakiin macnaha nadaam iyo qaanuun waa inad kala fahantaya almuslimin cindahum nadaam wa fi shariica alislaamiya nadaam ama alqaanuun qaanuunku waa kelimad maxaa la yihah isticmaalaan ama ay wataan nin maxaa lay diin laawayaalood ilaa wadci nadaami nadaam in la dejiyo lagu kala dambeeyo sharciyin oo diinta loo nisbeeyey diiniyin maanaa sharci shareecada loo nisbeeyey diiniyi diini awo muxuu ku sugan yahay fii mislaaqi wuxuu ku sugan yahay jildi iyo harag mislaaqu waa jaldiga qofka ma haraga jildi manaa haragkaaga iyo muuqaalkaagan kore ayaa maaa l mislaaqa la yidhaahdaa tahay magacaani badan bu le laka hadda saasaa laga wadaa mislaaqu marka muxuu wataa waxaa lagu dhihi fulaan ximaarun fii mislaaq اlinsaan hebel waa dameer weeye doqon oo dabaala laakiin muuqaalka kore iyo haragga maxaa weeye waa insaan wey lanna waa doqon weeye wuxu fahmay usan jirin ah, waxaa lagu dhihi fulaan waa shayطaanu fii mislaaqhe maxaa la culamaa dharkii wax noo gashanaya qamiiska culmadu noo gashanaya lakin maxaa weeye shaydaanla ku dhow loo sameey wey marka maslaaqu maxaa weeye waa dharka guud iyo labiska iyo jildiga harga laga wadaa marka nadaam wadciya oo shay maxaa leeyahay diinta loo nisbeeyey oo harag la soo geliyey iyo jildi la soo geliyey nadaamin wadciyin nadaam wadci ah oo la dejiyaa dejiya wadci macnaha nisba ilaa wadci maxay tahay basharkaa degsaday ilaa nadaamin wadci maxaa leeyahay fii misaaqi nadaamin wadciyin bashariyin shayطaaniy intu isugu daray ma ujeedaa waa wadci horta bini aadankaa degsaday munazal maaha min allahi caza wajal lagama keenin bashari basharkaa degsado bini aadankaa degsaday haddana shayطaani waa bahal shayطaana shaydaan baa waxyooday ummadda u keenay maxaa leeyahay u xaladeeyey u qorxiyey u xayeesiyey idaacadihii tifiyada ka soo daayo walaysa ma aanin buu yiri imaamu shinqiidi haadaa in nidaam laga qaato dowlado gaalo nadaam wadci ah iyo waxyaale ay degsadeen iyo qawaaniin in laga qaato maaha buu ku yidhi min alumuuri dunyawiya umuurta dunyawiga maaha arrimo diineed maaha war mobaylkan gaal baa sameeyey anuguna waa iska qaadanaya ma ahaw sheekhow diyaaradan gaal baa sameeyey anuguna waa raacaya ma ahaw hawsha si ha fahmi sheekhu waxaanu hawshaan waa diin wey hawsha adduunyada hawsha diineed waa inaad kaata hawl diineed diin baa iska nabi axmed alay slam baa looga dambaynaya marka walaysa haadaa ma ahanin bukuya nidaamkan wadciga shaydaanigu ay degsadeen maaha min alumuur dunyawiya arrimaha dunyawiga ma aha oo adduunyada loo nisbeeyey albaxtati ee maxaa leeya asilfa wey macnaha maxaa leeya waa shaygan oo saafida wey shay dunyawiya oo saafiya oo nadiifa oo diin ka baraxla ma aha wey waa shaygan waa shay diini allatii umuurahaasoo tukhadu laga qaato can ilkufaari gaalada laga qaato hawshaan hal looga daydo kufaar iyo gaalo maaha qawaaniinta iyo nidaamka iyo kala dambayntu hawl adduunyo oo dunyo oo gaalo laga qaadanayo ama looga daynama maxay tahay waa hawl diineed ilaahay iyo rasuulkiisa alai sla slam baa looga dambaynaya markaan isagu fahamtaan liannahu maxaa yeelay buguri sheekho amru weeye arrintan qad yuqaalu la yidhaahdo markii laga hadlayo tusaale ahaan oo la sharxayo lnahu waxaa la yidhaahdaa amar iyo shaniye amrun weeye ama lnahu taqniinku amrun waa arrin weeye qad yuqaalu la yihahdo markii laga warramahayo inahu dariicatu inahu asagu taqniinku dariicatun wuxuu wadiiqo iyo wado iyo ariiq u yahay weeye jid u yahay ilaa acdami fasaadin diiniyin fasaad diini ah oo weyn buu wado iyo m wadiiqo iyo maa l soorin u yahay oo dusmo u yahay oo muxuu yahay waan soo marnay lannahu muxuu kuu geynayaa marka ugu dambaysa iyo beedhac muxuu noqonayaa shareecadoo dhan in laga jiito soomanan soo marin dariiqaas marka u socdaa oo kuu jiidahayaa dariiqaasa marka hore lagu jiidahaya marka waa inahu dariicatun wuxuu wariiqo iyo waddo u yahay dariiq ilaa acdami fasaadin diiniyin fasaad diiniya oo weyn oo diintoo dhan in laga taga ah ayuu kuu jiidahaya wariiqo u yahay marka waa in la joojiyo waana soo maray sadu dariicana waan soo maray maca iyadoo lala qababiya ana ikhtilaafa alqudaati qudaaddu inay iskhilaafaan fii bacdi masaa'il almutamailati masaaisha isaga inay isku khilaafaan amrun mawjuudun waa arrin iska mawjuud oo joogta weeye min cahdi asaxaabati saxaabada waqtigoodii laga soo bilaabay zamankoodii ila alyowmi maanta la soco wadaadku halkan uxunta oganaya sheekadu uxunta oganaya waxyaala ku anducdaan waxaa ka mid a haddii hal qaanuun la dejiyo oo tashriica oo hal buug lagu qoro oo qudaada buuggaa loo wada dhiiboo la yidhaha buuggaanaad wax ku xukumaysaan meel kale ma aadi kartaan wadaad wadaad khilaaf kale qaado qaado khilaaf kale ma jiro soomaaliya midka jooga dumayra jooga jabuuti iyo kan gaarisa jooga hal xukun bay ridayaan limaada lannahu cindahu marjic waaid marjic waaxidu lana soco masaajir talaqi walmaraajic waa meelaha lagu dhumo xagga mafaahiimto meel wa ka qaadan xagee wax ka qaadanaysaa isha aad ka cabbayso oo ku saamaynaysa ama wadaad ha noqdo ama kitaab ha noqdo waxaa wey midku raba ha noqdee waxaa weeye masaajiru talaqi waa inaad weliga aad digtoonaato haddii kale intaad meel wax ka soo cabto oo meel ka soo cashayso ayaad maxaa lay hadhooda dacdacsanaha lagu arkaya sia lagu leey caw xagee ka soo caba kano farmashuu ka soo caba milaanow meel farmash ka soo cashayay dhihi jireen reer muqdisho miya ayib ninkii arkaan xoogaa asagoo talaactaacale waxay dhihin farmashuu ka soo cashayay farmashuu cashada taala maxay tahay daraagis baa yaa sheekh waa inaad fahamto diliga farmashuu ka soo casheeya farmashiyaha sheekh bariis laga cunaya daraagis baa yaa la daawo sunbu soo liqay wey marka balaayo haddaad soo liqdo way kaa muuqanaysa khatar wey marka muxuu yii macana ikhtilaaf marka waxay ku andacoon jireen hal bug haddii la sameeyo ikhtilaafku wuu go-ay u dhammaanaya sheekhu wuxuu ku yidhi taa maba dhacaysaba weligeed khilaafkaa waa jiray waa la jirahayaa waaqica hadda aan joognay qawaaniinta wadciga iyo maxkamadaha yaallana weli iskhilaafkii iyo in la radiyo maxkamadaanut inay teeda buriso maxkamadda koobaadkeeda in la diido midda darajada labaad in la diido midda maxaa la yidhaahdaa eh, subrim coodka in lagu booqo waa socdaa weli waxa istaagay ma jiro hawsha waa sideedii meey hadduu istaaga halbaa xoog wax lagu xukumayo khilaafku istaaga ma istaagayo awshaawr istaagaysa ma macna ikhtilaafi in la kala duwan yahay macna ikhtilaaf ikhtilaafka ismaan dhaafka weeye alqudaati qudaadu ay isku ku kala duwan yihiin fi bacdi almasaa'ili masaa'isha qaar kale almutamaathilati oo isu eg ninba dhinac uu ka filo masaa'il isu eg wey amrun mawjuudun waa arrin iska joogtay min cahdi saxaabati laga bilaabo ila alyowm maanta wey walam yastalzim mana laasimsan wey oo ma keensan mafsadatan cadiimatan mafsado cadiimaha weyn oo lala yaabana ma keensan waa iska abiici inaa khadiyada aduu qaadi saa u xukumo kana saa u xukumo mid waliba ijtihaad iyo qawaacid iyo usuul iyo usul shareeco la yaqaano ku socdo wax dhiba ma wax fasaado iyo burbur iyo balaayo ka dhacaysana ma jirto wey wuxuu yidhi sheekhu wlqudaatu qudaaduna iyo ragga maxaa layidhaahdo maxkamadaha joogana mukhtalifuuna waa kuwa isku khilaafsan fi lmas'alati alwaaxida hal mas'ala isku khilaafsan yihiin fi hada bilaad waddankan hadda aan joogno fi hada bilaad maxaa le waddanka anagu hadda aan joogno oo maralka carabiya sacuudiya qaybkeedba way isku khilaafsan yihiin wey ayb yalzam waxaa laazim noqonahaya weeye rafcu ikhtilaafihim in loo kor yeelo yلزم waaa laaزim noqonaya رفع اkhtiلaaفihim اkhtiلaafkooda in loo kor yeelo ilىa hayئaة التamyiiز lajnadii tamyiizka kala saaridda aqwaasha waxa la daliilsanayo dacwada laysku hayo mudaci mudaaca calayhiga qadiyadda qaadigu siduu go-aanka uga gaaray shuhuudda waxyaalaaso dhan in la fiiriyo ilaa hayati tamyiis lajnada in tamyiiska kala saaridda in loo qaado loo kor yeelo min amali ma dad kuwa ugu fiican min amali man dhe cafwan min amali man amal midka ugu wanaagsan min amali man dadkan ugu wanaagsan weeye oo yuusaqu lagu kalsoon yahay bicilmihi aqoontiisa wa cadaalatii baa loo keliyo o loo dhiibi islan aniga adugu aan isku hayno wadaada isku hayaan waxaan u dhiibaynaa sheekha ugu wanaagsan oo qaadiga oo ahlulcilmiga oo ahlulkhibrada oo diintiisa iyo cadaaladiisa lagu kalsoon yahay baan leenahay sheekhow masle annaga waa isku maandhaafnay halkaasay maraysaa adaa xakama adaan kuu dhiibnay go-aan ka gaaro sheekh waa firay go-aan buu ridaaya mar haddaan xakam laga dhigo hawsha loo dhiibay go-aan buu ku ridaaya hadal dambana ma jiro hadal dambana ma dhacayo rubamaa waxaa la arkaabi rufica in masaladii loo koryeelo laisku hayay masla waaid laisku hayay tusaale ahaan in loo koryeelo bacda daalika sheekha xataa laftii inta laga tago in loo kor yeelo ilaa hay-ati qadaa'iyatin culyaa hay-ad qade oo culya in loo sarraysa oo middan degmooyinka midda gobolka midda caasimadda ee ila waa la isla socaa soo maa waxaasoo dhan mid ka sarraysa in loo kordhiya loo kor yeelaa la arkaa taasu marka go-aanka u dambaysa ay soo ridow bal iskaba dhaafe mararka qaarkood in maxaa la yidhaahdaa amiirka iyo dowladda iyo boqorka iyo dadka markaa jooga madaxdaana lagala tashado laga talageliyo hadday hawshu ay qusayso dimaa iyo dhiigag iyo hawlo khatar hadday qusayso laga talageliyo dowladdii iyo nidaamkii jiray maxaa le tusaale hadduu nidaam muslimin oo meesha uu joogo amiir uu joogo mu'miniin uu joogo laga talageliyo oo qadiya maxkamadii hawshay soo rideen la yirahdo hawshaana soo gaarnay dee wax kastaa imaan kara dee waa inaad saa ula socoto laftaad ka tala bixisa wax baa laga gaaraya hawsha iska dhif yaftaaga marka hawsha hawl weligeed soo jirtay wey wayna jiraysaa ikhtilaafka masaa'isha laysku khilaafo hawl iska dabiiciya wey gaala iyo islaamna intaba waa laysku khilaafaya cid goyn kartana ma jirto wey marka cuudaan ha nooga dhiginina masaa'isha saan khilaaf u dhicinin shareecada hala taqniiniyo dastuur ha lagu dhaqmo anaga hoosaa noo soo gelina warkaa war dhintay wey war jirana ma haw wuxuu ku yidhi sheekhu u gebagabay masalada masale cusub wuxuu ku yidhi fadacu hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego dadka in loogu yeero qaanuun in la dejiyo taqniinu shareeca in la sameeyo xukunkeedu muxuu yahay adabu taxriimu ka soo hadla lakin waa kusii xoojinaya xukunkeedu muxuu yahay shariica axkaamu lkhamsa oo ah waajib nadbi taxriim karaaho ibaaxo xaggey ka gelaysaa markaad adu hadda dadka hawsha ugu yeerayso ma waajib baad dadka ugu yeeraysaa ma nadbi baad dadka ugu yeeraysaa ma xaaraan baad ugu yeeraysaa ma karaahaad ugu yeeraysaa mise ibaaxaad ugu yeeraysaa usulfiqigoso intaan kumaanan ahayn sheekhow masaladan dadka aad ugu yeerayso ama jaamacadda ku daraasaynayso ardada u xalladaynayso u sharxayso ama masaajida aad la fadhido shantaa midday ka geli lahayd baa lagaa rabaa xukun baa la siinaya sharcigo marka waa inaad iska ogaato waxaad akrinayso fadacwatuhu ku yidhi marka daaciin dacwada iyo baaqa wey addaaciina kuwa dadka ugu yeeha litaqniin shareecada in la qodobeeyo oo la dastuureeyo mumtanicatun waa mid reeban buu ku yidhi sharcan sharci ahaan diinta nebi axmed alayh slam markii looga qiilbaaro waa mamnuuc wey hareecada marka inay mamnuuc tahan waxaan kusoo marnay adilat alkitaab wasunna walijmaac maxaa la adila maxaa macquuliya soomaanan soo marin waataan soo marin meel baa lagu soo xiray in badanna waaa leeya wadaadku isaga tigo risaaladu ma qaado sidoo kale culimmada diidan buu soo raray oo bilmunaasaba culimmada diidan uu soo raray asagu wuxuu yidhi maa waqafta laakiin culimo badanoo diidan baa jirta ciiddaa ka badan baa jirta mana uu soo raray tusaale sheekh albaani baa ka mida ibnu cusaymiin baa ka mida wadaadka hamigdhowd risaaladiisa aan ka hadlaayay maxaa la yidhaahdaa cumar sulaymaan ashkar baa ka mida risaalatu maxaa la yidhahdaa shariica alilaahiya lilqawaaniin alwadciya baa ka mida culimada ciiddaa ka badan baa le marka wadaadku wax yar umu soo guuriye ayib marka eh, mumtanicatun waa mid reeba mugeele dacwadaas iyo baaqa ummadda in qaanuun loo dejiye iyo taqriir shareeca ummadda loogu yeedho mumtanicatun sharcan wey waa waaqican waaqicana mamnuucu oo waaqic mamnuuc maxay ku tahay sheekhow waxay mamnuuc ku tahay waxaa weeye waxay u jiidaysaa oo wadiiqo u noqotay oo masar iyo lagu soo tijaabiyey iyo turkiga lagu soo tijaabiyey ee inay kuu geysay qawaaniina wadciya shaytaaniya faransaawiya inay kuu geysay baa lasoo ogaaday sidoo kale waxaa la soo ogaada wax faa'iida oy soo kordhisay oo ikhtilaafay hor istaagtay midna inuusan jirin waxaa la soo ogaada dadka xukumaya inaysan culummo ahayn ay caamo iyo fadhiistayaal iyo kuwa oxford ah, maxaa la yidhahda ka soo baxay iyo sawboon ka soo baxay inay yihiin oo shayaaiin aynihin baa la ogaaday waxay faa'iidanayan marka ma jirto marka waaqicna waa la ogaaday fa mawqicu dacwatihim iyo marka fa mawqicu meesha makaan wuquuc wey maaa layiadamaan fa mawqicu dacwatihim w meesha ay dhacaysa dacwadoodii makaanka ay dhacayso min axkaami takliif axkaamta takliifiga oo shantoo hadda aan miaalinay meeshay ka dhacaysa waxaa weeye xasaba dalaa'ili ee kayfiyati dalaa'il wa qadri dalail markii xasab markii la fiiriyo hadba si loo fiiriyo dalaa'isha macnaha facaa'il wasanka asaga in lagu keeno waxaa la yihahdaa faciil in facaa'il lagu keeno macna tacfi baa ku jiray dhahaan luqawiintu laakiin waa un iska isticmaalaa marka dalaa'isha markii la fiiriyo iyo wlwujuuhi wejiyada asharciya ifaadka iyo qaababka sharciga markii la fiiriyo hawlaha markii looga baaraandugo adilada loo fiiriyo wujuuda la fiiriyo ifaadka leo cilalka la fiiriyo macaanida la qoraansado waxaa weeye annahu taqniinku muxaramu harcan harecada nebi maxamed muxaramka ku yahay adilada lagu soo sheegay laa yajuusu ma banaana alilzaamu in lagu laazimiyo ummadda oo lagu waajibiyo bihi asago dowladdu inay tiraahdo taqriir shareecan samaynay laazim weeye ummadda laazim bay ku ta qudaadda laazim bay ku ta maxkamaduu yaalla waa in lagu xukumaa waajibay tahay ilzaam ummadda lagu laazimo lagu waajibiyo lagu qabto laa yajuusu wlaltizaamu bihi adigu inaad laazimto ayadoon cidi ku laazimina adigu inaad iska ruculayso iyadoon maxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi kuma yeerin adun baa yimid war adigoon laguba yeeranba inaad iska timaado welimaa lagaaga yeerin aroos inaad ka soo orado raashin soo doono socee maa adigoo wadaadoo iskaba joogo meelahan inaad ruculayso orodoo tiraa taqniinku waa bannaan yahay shareecadana axmed waa waafaqsan yahay qaanuunkii de diintu waa iswaafaqsan yihiin hadda laguma yeeran ogow cid wax ku weydiisay male cid wax kugu shubatay ma jirto cid su-aal ku weydiisay ma jirto laguma yaqaanaba hooyadaa inay ku dhashay iyo inaad reer hebel tahay iyo adduunka meesha cid ku taqaan ma jirto wamaca daalika adigii baa orday waxaad leedaad qaanuunku shareecadu waafaqsan yahay taltazim adigii baa laazimahaya ummadda ugu yeeraya ordaya waxaa tahay marka shaydaan balaa soo karaysatay lannu mogta wadaadka hadduu dowladda mushaar ka qaato oo ayadu ay dirsanayso oo hadlayso oo dagaalamayso waxaan dhihi karnaa war wadaadkaanu dowladdu ka tirsan yahi waa waaxid min alxukuuma waa waaxid min anadaam nadaamkuna ka tirsan difaacaya soo kaada waa war la garan karo hadalkan uu hadlayna mushaar buu ku qaataa laakiin adigu adigoo sakaraada oon maanta qadaynin haddaad balaayo difaacayso balaayo maaha war maxaa ku wadaa iska joog taas ku hadlay wadaadku xukun walaltizaamu bihi inaad adigu laasimto ood ogolaato ood u hogaanso madax u laalaadisana mamnuuc lama ogolo dawladdu ma banaana inay nagu laasimiso annagu inaan iska qaadano oo qaayimno raalli ku noqonnana ma banaano wa dacwatuhum dacwadoodu waxaa weeye buu ku yidhi mawluudatun waa mid la dhalay hariibatun oo koyta wey ajnabi wey waa hariiba koyta wey waa maxaa la yidhahdaa waa ilmo la dhalay oo qalaad wey meel nooga yihin ma naqaana balaayi arag oo cidda ka dhex qaylinahayaan aragnay wey soo seexis ma taqaanaa reer mudug waxay dhahen soo seexis midka la garan waayo wax yaa la fahmi waxay dhahen midkan waa soo seexis soo seexis muxuu yahay reerkoo iska hurdaa hameen waxaa waxaa soo dhex dhigay wey cid dhashay iyo meel laga keenay midna lama yaqaano ay kaan qab wey soo seexis wey marka waa dacwatun waxaa weeye mawluudatun waa soo seexis wey waa mid la dhalay oo ghariibatun koyta oon la aqoon meel la keenay lama yaqaan laysad ma ahaanin dacwadoodu fii axshaa'ihi ay fii daakhili wey axshaaga asalka axshaaga waxaa la yidhahdaa waxa gudaha ku jira keliyaha iyo beerka iyo wadnaha iyo beeryarada iyo xiidmaha iyo wax caloosha ku jira ayaa axshaaga la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa laga wadaa daakhilkaa laga wada hadda daakhilka laftiisa loo jeedaa marka laysan ma aysan ahanin wey dacwatuhum wey fii axshaa'ihi gudaha iyo daakhilka maysan ahaanin ummatina ummaddanada alislaami ummaddanada islaamiga daakhilkeeda beerkeeda wadnaheeda qalbigeeda kamaysan imaanin wey waa meel balaayo meel kale laga keenay w annaga uurkana iyo qalbigana midna kama soo bixin wey hariibatun weeye hariib bay ku taho midaan la aqoon fii luqatiha lua islam cala umma islaamiya luuqadeeda wax lagu yaqaano oo qaanuun la yidhaahdo oo lagu dhaqmi jiray oo qaanuunka qaanuunka la ohan jiray oo maxkamadaha la geyn jiray oo macaahidda wax lagu bartay muslimiin jaamacaday lahaan jiray sun jaamacada iyo macaahid bay lahaan jiray zaytuuniyaa jirtay asar baa jirtay nadaamiyaa jirtay waxay lahayn muslimiintu jaamacaad la yaqaano oo macruufa ah, oo wax lagu bartaa jiray oo culamaajilla wax ka dhigaan waxaa lama aqoonin marka waa ariibun fii luatiha ee luqat umma islaamiya ariib warkaan ku jaago ariibatun dacwadu sidoo kale waxay ariib ku tahay fii sayrihaa fii sayrihaa ee sayri maxaa lee umma wey macnaha ummadda socodkeeda taarikh socodka geedi socodka ummaddu leeda soomaa nebi maxamed calayhi sala slam laga soo bilaabo ilaa hadda aan joogno taariikh iyo socod la yaqaana bale ummaddu ay martay kutubaa ka qoran qarni walba wuxuu dhacay culimmadii baa lagu sheegaya qudaadii baa lagu sheegaya masar inta qaadi oo soo maray waagii ay saxaaba qabsadeen camr ibnu caas uu qabsaday inaan maalintu joogay buu kitaab ka qoray xaafid ibnu xajar qaadi kasta oo yimid masar oo fiirso miqrizi sidoo kale waa ka qoray wey siyuuti sidoo kale waa qoray wey taariikhu dimishq waad la fasactay ibnu casaakir sidoo kale waa la qoray wey mako iyo madiino waa la qora hawsha marka waa hawl la yaqaano qudaadda culummadu ragga waxay kitaab ka qoran keliya cumar ibnu khadaab qudaadii u magacaabay umaradii u magacaabay yuu amiir u magacaabay degmo ama gobol yuu qaadi u magacooday ama kutub ka qor w wa la yaqaano sayrkuwa taarikhda wa lahayo hay qofkan aqoonin bay maxaa la yidhah yeelin ku haysa laakiin dadka culummadaah way og yihiin marka sayrkan iyo taarikhdana waa lagu yaqaana wa asaalati maxaa la yidhaha minhaajiha minhaajiha minhaajkeeda iyo ariiqeedana asalnimadiisa hariib bay ku tahay ilaa asal baan leenaha anagu asal iyo meelaan ka soo farcano ka soo unkunay ayaan leenahay marka waa asaalatii hariibatun fii sayriha wa asaalati minhaajiha weeye hariibatun fii diiniha wey minhaajiha miya manhajha cafwan wa asalati manhajha manhajkeeda asaalida manhajka waxa wey waa ariiqa eh, ama diiniga ah ama adilada ah ama sharciga kaasa manhajka laga wadaa marka hariibatun sidoo kale fii diiniha diintanadana waxay hariib bay ku tahay dacwadan dacwada taqniin diintanada hariib bay ku tahay diinta ummadda wey fii diiniha fii diin lumma wey wa muctaqadihaa iyo muctaqadkeeda ummadda muctaqadkeeda iyo caqiidada iimaankeedana hariib bay hawshaan ku tahay wey fa hiya dacwadan dacwatu taqniin ajnabiyatu canhaa e can ilumma ummadda ajnabiga ka tahay mana taqaano mana soo gasho wey majluubatun waa loo soo jiidaa majluubatun dacwad waa dacwo la soo jiiday wey dacwa taqniin waa la soo jiiday wey ilayhaa ila umma loo soo jiiday wey xaggee laga soo jiidaa baariis baa laga soo jiiday naxnu nacrif waa meesha laga soo jiiday sheekh xaggee loo soo jiiday doon baa inta la soo saaray oo arda loo soo dhiibay ayaa waxaa la qaahire ka dejiya istanbuul ka dejiya baqdaad ka dejiya riyaad ka dejiya baa la muqdisho ka dejiya majluuba wey shay la soo jiiday wey iga markii maxaa la yidhaha alaabta badaa'icda lasoo lasoo raro oo tusaalahaan meelka laga soo dhoofiyo ayaa la yidhaha badaa'ic majluuba baa la meel baa laga soo raray oo laga keenay meelkaa loo wadaa marka waa majluubatun wey ilayaha ilcuma waa loo soo raray waa runtiisa sheekhu jazakum allahu khayr faqariibun jiddan waxaa qariib oo lala yaab jiddan si weliba maxaa la yidhaahdaa weyn weeye calaa haaulaai calaa haaulaai waa kuwe kuwa u yeeahay taqniinka wey ariib jiddan waa lala aad loola yaabo waaa abuku yiri aad loola yaaba calaa haula kuwa u yeeay taqniinka ummadda u yeeraya an yaxtadiruuhaa inay soo dumaan oo soo ixtidaanka waxaa la yihahdaa hooyadu markay ilmaheeda intay soo qaado ay laabta iyo xabadka geliso isku gejiso ixtidaanka saasoo kale la tusaalaan ama qofka markaad intay isku soo boodaan xabadka isgelisaanoo issalaantaan ayaa ixtidaanka la yihahdaa marka kuwaas waxaa qariib jiddan aad loola yaaba calaa haula an yaxtadiruuhaa inay maxaa la yidhaha xabadka gashadaan oo bogga iyo beerka gashadaan buu yidhi bimujaradi fikratin fikrad mujarada oo meelay ka timid aan la aqoon oo koyta oo qariiba inay maxaa lay xabadka bogga gashadaan soo dhoweeyaan oo ay mucaanaqayaan qoorta gashadaan waa wax lala yaabo war waxaan waxaad garanaysaan maaha waxa waa wax balaayo wato annagu diin iyo nidaam iyo maxaa lay shareecaan leenahay weligana kusoo dhaqmaynay nimanka waxaan watay annaga maxaa naga dhexeeya wax naga dhexeeya ma jiro namana soo galaan allahu alle buu ku yidhi aclamu sida u ogaad u cilmi badan bidawaaficihim waxa ku dafcinhaya oo ku riixaya ilayhaa ila dacwa maxaa ku wada soo lais weydiiye maaha maxaa riixaya wax in wada muxuu bel islaam baad joogtaan dad muslimiina tihiin shareeca naqaanaa baad leedihin diin baa naqaanaa leedihin masaajidaad fadhidaan culum baad tihiin baad leedihiin diintii baad garanaysaan maxaa in ku riixaya qaanuun ay gaala wadato iyo dastuur iyo balaayo maxaan ku riixayo xaggeen ka soo gala wax aan ku riixayo aan ku bixinayo ma garanayno allahu aclam ida waaficin ilayha waxaan ku bixinayo haddaana allahu allahna hanuuniyo weeye haddaana allahu allahna hanuuniyo annaga wa iyaahum ayaga lima khtulifa fiihi wixii laysku khilaafo laysku maandhaafay oo min alxaqi xaq iyo sawaaba ah weeye biidnihi ilaahay idankiisa ogolaashadiisa inahu alle subxaanahuna sahnaantiisa yahdi waa hanuuniyaa man yashaa ciduu doono ilaa siraatin mustaqiim jid toosan ayuu all subaana wataaala ku hanuuniya all subaana wataaala wuuu yidhi ya ayuha ladiina aamanuu kuwii xaqa rumeeye wax walba rumeeye lai rumeeyo kunuu waxaad ahaataan qawaamiina kuwa maxaa la qawaamiina qaa'imiina kuwa u taagan lilaahi ay qawaamiina bilxaqi lilaahi xaqa maxaa la kuwa ku taagan lilaahi liajlilaahi islaamka wallahu tacaliil la soco lijli ilaahi baad ugu taagantihin xaqa waa inad u istaaga laa liriyaa walaa lisumca walaa lilmushaar walaa lilmaal walaa lilqabaliya walaa fi bond four point five midna maaho laakiin maxay tahay lijli ilahi bay xaqa ugu istaagaysaa u dhahaysaa oo u qowlaysaa maaha masaalix iyo adduunyo iyo manfac midna maaho qawaamiina bilxaq wey lilahi alla daraadii liajli baad ugu taagantihin shuhadaaa markhaati baad tihiinoo markhaati kacaysaan bilqisti cadaalad baad markhaati kacaysaan cadaalad macnaha inaad cadaalad masaaisha aad ka hadlayso iyo waxa aad daraasaynayso ummadda waxaad u sheegayso cadaalad iyo daacad inay kaa yihiin ood garanayso hor aliya hameen aakhar meeshay ku qoran yihiin aayadda daliilka u ah axaadiiska daliilka u ah ijmaaca muslimiinta qiyaaska aad garanayso ah, masale maxay laga maarmaan way haddii kale haddaadan garanayn oo dhigo sheekhu masalada ummadda u sheegaysa maxaa u daliil ah maxaa la yirahdo qaanuunkan haddaad noo sheegaysa maxaa daliil u ah? haddii lagu yiraahdo ood indhaha xidka u taagayso maxaad noo sheegaysaa waxaa weeye shaahid bilqasli maahayda waxaa tahay shaahidun bilbaail wa biljaw bidulmi baa tahay waxaad ummadda u sheegaysa waa inaad ka fiirsato marka shuhadaa bilqasli wey cadaalad ee markhaati kacaysan walaa yajrimanakum maxaad yuusan inku xambaari weeye walaa yajrimanakum yuusan inku xambaarin inku xambaaro inku bixin shana'aanun ee bukdun wey waa maxaa la yidhaahdaa inuu bukdi cara yusan inku saari shana'aanu qawmin qowm aan cadaawad iyo bukdi cara u qabtaan calaa anlaa tacdilu inaynaan cadaalad samaynin oo idnaan garsoorin oo idnaan samafalin oo cadaalad iyo khayrki idnaan samaynin yuusan inku saari wey ayb calaa anlaa tacdilu icdiluu baa le maxaa loo soo celiye waxaa loo soo celiye culamada islamku leeyihiin liahmiyati اlmas'ala cadaaladdu markii laga soo hadlay kabacdi baa waaa oo min baab alkhabar lagu keena waxaa la yidhi icdilu amar baaba la bixiyo lianno bilcadli he taquumu الsamaawaat wاlardu samaawaadka dhulku waxay ku taagan yihiin bilcadli cadliga haddii laga tago dulmiga laga tago jawku bato ummadda muslimiinba ha ahaatee waxaa weeye ilaahay subxana wa tacala garabkoodu ka baxaya dowladoodu waa dumaysaa waa buraysaa ma soo marno dowladoodu waa dumaysa waa buraysaa gaalada ka adkaanaysa maxaarimtoodaa la banaysanahaya dhulkoodaa la qabsanahaya waa la halabsanahaya maalinba tuulaa laga qabsanaya maalinta mana gumaysi bay hoosgelahayaan haddaan cadaaladda lagu dadaalin waxaa weye maalinta dambe wax walba gacanta inay ka baxayaan wax walba gacanta inay ka baxayaan marka xaq in loo ilay laga maarmo icdilu cadaalad samay weele huwa cadligu weeye huwa hadda damiirka waxaad u celinaysaa isimka ilaa ficil damiir looma celiyo la soco hadda damiirka waxaad u celinaysaa huwa waxaad u celinaysaa cadliga ficilka oo meesha ku jiro icdilu wuxuu kutusaya masdarkii oo ah alcadlu buu kutusaya marka huwa cadligu aqrabu asaga u dhoweeye litaqwa taqwada asaga u dhoweeye afcala tafdiil huna laysa fii baabiha taqwada baab kale cadli macallin u dhow ma jiro laakiin maxaa weeye calaa baabi hadda kuma socotee waxaa weeye cadliga iyo cadaaladu waxaa leeya huwa taqwa naftiisu waa taqwa allah ka cabsiga nafsuhu ayaa taqwa wattaqu llah alla ka cabsada fi lqowli waalafcaal wa fi maxaa la yidhaha maxaakim wa fi lqada wa fi tacliim wa fi dacwa waxaa dadka ugu yeeraysaan aqwaal iyo afcaal iyo qade iyo maxkamad iyo shay kasta iyo markhaati e alla uga cabsado maxaa dhacay in allah alle khabiirun waa mid gum og weeye oo cilmi badan oo ogaal badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan hadduu og yahay maxaa dhacaysaa in kunta muxsinan fayujziika bilixsaan wain kunta musii'an fayujziika hee maxaa la yidhaahdaa biawaabika wa ajriga maaa balaaye ayaad helaysaa haddaan alle ku cafinin balaayaad maaa qaadanaysaa asallah alle waxaan weydiisanayo tacaala sareeye li aniga wiil sheekhu iyo weli daaciina kuwa dadka ugu yeeray litaqniini in wax la qodobeeyo oo la dastuureeyo shareecada dastuurayn shareecada in la qodobeeyo la dastuureeyo walicumuum lmuslimiin muslimiinta dhammaantood buu yidhi alhidaayata iyo warashaad hidaaya hanuun iyo rashaad iyo toosnaan baa lagu yeerahayaa ummadda maaa la yihahda alla weydiinayaaba iyo warujuuca in loo noqdo oo wax la weydiiyo oo looga dambeeyo lilculamaai culammada almuctabariina la ictibaariyey oo la tixgeliy culamada la tixgeliy aqoontooda maxaa lagu tixgeliyey bilcilmi wاlcadli wاnudqu wاljur'atu bilxaq xaqa inay ku hadlaan culammada maxaa lagu og yahay laa yakhaafuuna filaahi lowmata laa'im in wax la weydiiyo ibn usaymiin muxuu yihi culamada saddex baan u qaybinaynaa waxaan dhahaynaa bi culamaa dawla iyo culamaa lmilla iyohee culamaa ulumma saddexaasaan qaybinaynaaba saddexaasaan kala dhigaynaabe culamaau dawla maxaa weeye asaga iyo maxaa la midka maxkamada fadhiyo shaaribada weyn oo maa la yidhaahdaa eh, garxiirkaa ah, iyo midka baarlamaanka fadhiya iyo midka qowmuluudka maxaa la barboosinkiisa soo gudbinaya waa isku mid wey waxba kuma kala duwan waxba sheekh qamiiskaani koofiyaddan sheekh waxba arkoy koofiyaddan waa la kala tuuraya habeen dhawood baan idiin soo sheega malabka haddaad tidhaahdo waa sun iyo waa shini malab matagee looga tegi maayo kuwaas waxaan dhahaynaa culamaau dawla dawladu waxay rabtay rabaan kuwaas yusamaa culamaau dawla diinna lama weydiyo waxna lagama qaato gabar imeer xataa lama jiraan kuwaa tuur xagga u tuur culamaau dawla kuwa labaad maxay yihiin culamaau lumma culamada ummaddu maxay tahay hadal kule soo fiidi xogan kula ficlaya culamadu maxay tahay war maanta ummaddu maxay rabtaa wallahi maanta ganacsi in usaa markii loo fiiriyo haddaan maxaa la yidhaha ribada iyo waxyaala xoga haddaan wax la fuudayn ummaddu uma noolaanayso marka hal isaga fuuday in allaha qafuur raxiim iska iska bililqaysa wuxuuna iska maxaale barjaqsadow bangiyada iska qaata ribada iska qaata waaysamn iska wadwata hay-adihiina iska dhexbooda maxaa la yihahdaa ah, gurbi liqaan sheekh ku jira meelaan aadana ma aqaano wallahi inta ilahay faraj kaaga furay iska deganow maxaa la yihahdaa ah, xogtaas ma haysaa wadaadda soomaali baa fadwooday ninety onki waxa ka dambeeya jamaca meeshaas ka fafadhidaan wadaadaa la weyda sheekh gurbi liqaan fadhiya meela carruurta geystana ma haysa maxaa xala in allaha kafuuru raxiim inta maxaa xal laga helaayo iska sii degano wey <laughs> warni war ma haysaan mug sharif cabdinuur sharif cabdinuur raxmatullaahi calayhi baa ku caaye waxay dhaheen intuu yidhi guryaha beliilqadoo la degan yahay salaad kuma asaxayso oo biyaha laga weysaysto weyse kuma asaxayso oo waa xaaraan wax meesha socdoon intuu yidhi yay waxay dhaheen waa takfiiri waa khaariji yukafiru lumma bidunuub la soco wadaadaas magacyooda hadda waan aqaanaa qabiilkii qoyskiina waa aqaana hawshaa la soco sheekh kuwaas maxaa la yidhaahdaa culamaau maxaa u maaleya qabiilka war maanta hebel baa nagu soo duulay sheekhu maxaan samaynaa war waxa man qutila duula maali fawa shaydii way hubku siiya maxay tahay reer baa meesha u fadhinaynaa saydin waxaan ka yihin reer baa meesha u fadhinaynaa reer maxaa leeyahay qax ka sii hawsha marka tuuro waas maxaa la yidhaahdaa culamaau maxaa la yidhaha umaa la yidhaha kuwaas eh, gaar qabayo kuwa iyaga ayib ninaan maxaa la yidhaahdaa saaxiibna nairobi jooga yaa waaa la yii cabdikariim maali sabriyl waaa la yidhi man qutila duna maalihi fahuwa shahiid bu maqlisiy or xadiiskii ree hebel bu xadiiskii ree hebel xadiiskii ree hebel xadiiskii ree hebel ninety one ka baynagu qabteen bu yidhi qacanta inaga geliye iyo xadiiska noo daliishadeen war kuwa noocaasa jira sheekh culmo noocaas balaayaa jirta kuwa saddexaad maxay yihiin oo ugu dambeeya waxaa weeye waa culamaa ulmilla wey ibn cusaymiin culamaa ulmilla maxay tahay diinta xukunta hadduu yidhaha amiirku ballanka ilahay saa haddii naaniyo waa inalaynayo waxay leeyihin allay nallah wey diinta ilaahay saanay qabtaa wey rasuulku saanuu yidhi ilaahay saanuu yidhi kana leexan mayno wey haddaad na dilayso haddaad na xirayso qushiga aday kuu taallaa ummaddii baa kaa yaacaysa sheekhnimada lagaa qaadaya mushaarkaa lagaa joojina hawlihii taallow aniga diinbaa i xukunta culimmada marka waxaa la rabaa qaabkaa inay kugu qaymaysan yihiin ood iska fiiriso ka baarandigta alnoo sheego laakiin haddaad tiraa wadaaddaa saas wadaaddaa saas yiri wadaadda maxaa la yidhaahdaa wadaanta u go'day aday maxaa la yidhaahdaa hee godbaas bay kaari lahayaan marka kuwaasoo dhan wuxuu waa rujuucu lilculamaa muctabiriin wey wa calayna dushannada waxaa ahaataybiyo jamiican wa calayna annaga dushana waxaa ahaatay muslimiin haddaan waajib nagu abiyo jamiican dhammaantanno an nuwalliya inaan u dhiibno inaan u dhiibno taqniinkan iyo waxa ka dhalanahaya iyo qadaha iyo waxa ka dhalanahaya oo dhanba aanu waliya arrimahan inaan u dhiibno taqniinka iyo waxa ka dhalanahayaba xaaraa kulaylkeeda inaan u dhiibno aanu waliya inaan u dhiibno tawallino u dhiibno xaaraa kulaylkeeda man qof inaan u dhiibno tawallaa tawalliyey oo maamulay oo qabtay qaaraha qabowgeedo war dawladda iyo nidaamka jira iyo maxkamaduhu waxay leeyihiin qabow iyo kulayl qabowgu muxuu yahay mushaad baad ku qaadanaysaa guri baad ku degan tahay waa lagu sujuuda saasaa lagu weynaynaya siyoore baa lagu leeyahay yesbos baa lagu leeyahay maaa madaxa lagu raaricinaya dawlad baa ku wato maxaafisha lagaaga yeerahayaayo madaxweyneaad dhaarinaysaayo baasha qabow bay leedahay xoogaa macmacaanay roog baa lagu dhigaya o taa waa macmacaankii qabowgii wey kulayl bay leedahay kulaylku muxuu yahay in lagugu caayo lagugu dilo lagugu dhibaateeyo maaa nafta lagaaga qabto aakharaba in laga yaabo cadaab inaad ku qabato su'aale ka imaanaya cadaab iyo su'aalaba ka yimaadaan kulay iyo balaayow wadaadku marka wuxuu ku leeyahay warqadaha iyo maxkamadaha iyo taqniinka aan u dayno kulaylkiisa iyo dhibkiisa iyo balaayadiisa iyo naartiisa iyo cadaabkiisa iyo dilkiisa aan u dayno ninkii qabowgiisa iyo barafkiisa iyo macmacaankiisa iyo xalwadiisa cunay annaga maxaana wada annagu dalabatulcilmi baan nahay masaajidaan joognaa guriga nagaan joognaa nabad baan ku joognaa maxaa lana maa lana walidasuur walqaanuun maxaa naga galay markii nala weydiiyo war ka warran waa baail baan leenahay kufru baan leenahay inta ka horaysa soo maaha xadan iska joogina marka ciddii ku mushaar qaadanaysa oo qabow iyo cabiyo cabaal ku qabto ku qaraabanaysa hadhow naar iyo kulayl ha ku dhadhamiyen wey isu daawey markow alayna dusha noocaarta jamiicu an nuwaliya inaan tawalino tawalisino u dhiibno taqniinkii iyo maxkamadaha iyo qadahoo dhan xaararaha kulaylkeeda man qof inaan udhina tawalaa tawaliyey oo qabto gacanta ku dhigay qaararaha qabowgeedii wey wahaada buu yidhi warkan asaga aan kuu sheegana waxaa weye oo ah dadka umarada iyo dowladdii hawlahooda in loo daayo adiga hadday ku soo gashana mowqif sharciga aad ka istaagta ayagana loo daayo hawshooda waxaa weeye min sunnati amiiri اlmuminiin cumar bn اkhaaab wey radi allahu canhu madhabkiisii wey sunadiisii facan maxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi qaala cumaru cumar ba wuxuu yidhi radi allahu canhu ibn mascuud bu wuxuu ku yidhi alam unaba miyaan la ii waramin aw umbitu miyaan la ii waramin tu waa la ii waramayn alam unabamiyaan la ii waramayn aw umbitu waa la ii warama anaka adugu tufti inaad fadwoonayso cabdillahi waxaa la ii sheegay buu yidhi inaad fadwada saa u daldalayso ah, fatwada inaad kala gurgufaysa yaa la ii sheeg bal hawshaa ka warramay walasta mana ayd biamiirin amiirna ma agdo amiir ma aydoo hadda inta fadwada lagu yiri meel u fadhiiso ummadda u fadwo lagu yiri oo amiirna ma ayd amiirna kuma soo magacaabin laakiin adigu waxaa taa nin ismagacaabay marka fadwad ooda ka qaadaya warkaasaa la ii sheegay ka warram maramaud awshi marka maaa la yihaahdaa ee jawaabtiisa hadda lama baxanin kabacdi wuxuu yidhi cumar wuxuu yidhi walli war u dhiib oo tawali buy u dhiib buy oo maaa la yidha garkiyo garbaha u saar buu ku yidhi iyo luqunta u saar xaararaha fadwada iyo qadaha iyo maxkamadaha kulaylkooda waxaad garbaha iyo luqunta u saartaa man qof u saar weye tawalaa tawaliyey weeye qaararaha qaboweedow qabowgeeda iyo macmacaankeeda ninka ku jira kulaylkeedana u daa fodwadu haddii lagu qaldamoo naar lagu galahayo iyo haddii maxaa l janno lagu galahayaba haddii naar lagu galana waa kulayl haddii qabow lagu galana waa janno qabow lagu galana waa janno lagu galana waa qabow haddii mushaar lagu qaato waa qabow haddii lagugu cadaabo ama lagugu dhibaato ama lagugu caayo ama lagugu qabsadana waa kulayl iyo balaayo marka qabow iyo kulaylkaba amiirka iyo dowladda faraha uga qaado ama adugu soo ma aha masaajidaada iska joog arbaciinkaaga abufjaacaga iska akriso hawlkuu taallana maa maxaa ku geliya waxaa macaahida iyo jaamacaadka iyo duruusiya masaajida iyo waaas ummadana ha dhex keeni balaayadan iska joog ago cadadas joog halkaaga joog taasa macnaha ba ka laki cumar hadda asg wuxuu ka wadaa fadwada fadwada maaa intibaat اfadwa fadwada in umarada iyo culummada iyo dadka waxyaqaana loo daayiyo ama eh, la wado wax dhiba male wax dhiba male in dib loo daaya dhib male haddii la fadwoodana wax dhib male taxriim ah wax taxriim ah ma jirto waa la fadwoonay maxamed oo jooga alayhi salatu wasalaam yaa la fadwoonayo wuxuu yidhi wa akhtimu waxaan ku khatimayaa risaalati risaaladii waxaan ku khatimayaa buu yidhi wadaadku Eh, wuxuu yidhi wa akhtimu waxaan ku khatimahay oo ku gabagabay risaalatii risaaladii waxaan ku gabagabaynaya waa risaalo iyo fartii weeye haadii oo tana waxaan ku gabagabaynaya bimaa rawaahu wuxuu wariyey yaziid ibnu camiira wey camiir caynka waa inaad kor dhigto yaziid ibnu camiira alkindi weeye ayib taabichu manaha waliba dabaqa maxaa la yihahda aniga wey taabici maa kabiir wey taabici kabiir dabaqat lula cafwan dabaqat lula min taabicin dabaqat lula min taabicin wey qaala wixii kaana wuxuu ahaa mucaad binu jabal saxaabigaa wuxuu ahaa laa yajlisu midaan fariisan majlisan majlis iyo makaanu fadhi ma fariisan jirin lidikri ee lilwacdi wey walishaa wtacliim digriga halkaa laga hadlaya maha sheekh tusbax intaad meel fadhiisato inaad caawo dhan aad ku hesho cabdulajaylaani aad tuugto maxa laga hadlaya digriga halkan laguu sheegay waxaa weeye waa lilirshaad waaltacliim waalfadwa walwacdigu ummadda diinta loo sheego xalaashii xaaraanta la sharco xadiista nabiga la sharco qur-aanka la sharco ummadda xaqa loo cadeeyo masaaisha iyo waxa cusub loo sharciyo digriga hadda lagu sheegayo hada huwa digri cinda almuslimiin digri lagu sheegada kan wey laakiin digri meel la isugu yaha rabbi salle maxaa leeyahay cala alxabiib maxamed la qaada ma wax laga hadlayo markaas maa waa asaaid adig asaaid wadaag kaana mucaad waxaa laa yajlisu majlisan lidikri ee lilwacdi watacliim ummadda wax ku barayo wax u sheeg ku waanay ma fariisan jirin ilaa qaala wuxuu oran jiray allaahu alle xakamun xaakimun xaakim kala saaro wey kala fasliyo wey kala gooyo wey qisطun oo weliba cadliyo wey ah, la soco markii ismu faacil aad isticmaasho iyo markaad masder isticmaasho waa kale xoog badan la soco allahu xaakimun haddii la odhan lahaa caadilun la ohan lahaa iyo haddii la yidhaha allahu xakamun qistun waa kale xoog badan yihin masderka markaad isticmaasho oo ism aad isticmaasho iyo markaad xismu faacil aad isticmaasho waa kale oog aad bay kale xoog badan yihin naxa waa la ogyaha marka hadda muxuu yidhi allahu xakamun wey waa kala gooye iyo kala saaro wey haye qistun oo weliba cadli wey cadaalad sameeye maaha cadlu nafsu cadlu alla subxaana wa tacala waa cadlu manaa bimaam khabar baan ka wadnaa cadl marka hawsha maaa dhe halagka marka haddaad saa ogaatay alle xukunkiisa inuu wax kala saaro xukunkiisuna cadli haddaad ogaatay halaka waxaa halaagsamay oo hogay oo ba'ay weeye oo ganta faruurmay waxaa weeye almurtaabuuna kuwa shakisan w kuwa shakisan ma taqaanaa waa kuwa taqniinu sharci qaanuunka dastuurka dawariga sheekhu haulaai murtaabuun fii hayrihim yataraddaduun waxay ogyihiin ma jirto diintay ka shakisan yihiin lannu haddaysan diinta ka shakisanayn ama ay diinta yaqiin ku qabaan ma aysan dhihin qaanuunkan shareecadu waafaqsan yahay waana qaadanaynaa oo hadduuba shareecada waafaqsan yahay asaga laftiisa sheekh baan qaadanay maxaa qaanuunka age maxaa uga baahan hadda haddii laba risaalada anugu taan haysatee wadaadka haysto haddii lagu yidhaha mid qaado waa isku mid maxay kala duwan sheekh labada risaale mid qaadaa lagu yidhi waa isku mid wax kala duwan ma jiro cashar waa ka dhegaysanaysaa maxay kala duwan yihin haddii laakiin aad tiraahdo qaanuunkaanan qaadanayna shareecadana waa isku mid aad tiraahdo hareecada horeysay ilahay xaggiisay ka timid rasuulkii baa noo keenay calayh salaatu wasalaam ayada asal ah maad qaadada ku dhaqantid midkaan ordaayo kooytada oo maaa soo seexiska maaad ula ordaysa ugu soo ordaysa maa tira war tii aan naqaano culumadu noo barto kitaabka qur-aanka oo musxafka halka noo saaray yadaan ba naqaanay haddayba isku mid yihiin tee naga badaaba laakiin labada shay hadday kala faa'iido badan yihiin ood leedahay tusaale ahaan shareecada waxaa ka faa'iido badan qaanuunka sidaa daraaddeed baan qaanunka u qaadanayna warkaaga waa la garan karaa haddaad tiraahdo nihow shaacadii qaanuunku waa iska agdhow yihiin laakiin shareecada faa'iido badan sharcaan qaadanaynaa haddaad tirada warkaan waa la garan karaa laakiin haddaad tira waa isku mid maad kala doorsanaysaa marko kala door maad kala dooraysa marko laakiin isku midkaasu waa qatar hawl qatara weeye nasal allah salaa hawl la dhihi karo shareecada ilaahay soo dejiyey iyo qaanuun baa isku mida waxa weeye hawl qatara wey hawl qatara lagu halaag marka wuxuu geeya halagka murtaabuun waa halaagtay baan kuwa shakisan cadaaladda iyo diinta ka shakisan wey waidaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum xilay an yaquulu samicna wa atacna marka maxaa la yihahda ilahay rasuulka dil ugu yeero waa inay dhaha samayna waa aacna walaaika hum muflixuun marka waxaa kal murtaaban wey ina min waraa'ikum iyo hortiina waxaa ahaaday ina min waraa waad garanaysaa gadaalna waa loo isticmaalaa horena waa loo isticmaalaa ina min waraa'ikum hortiina waxaa ahaaday bay haddaad taabiciin tihiin fitanan fidnooyin baa yaksur uu badanahayo fiiha dhexda almaalu maalki waa batay maalku waa batay wey hadda soomaalida waxaa laga yaba dadku inay haystaan inay soomaalidu fakri tahay oo maal haysa hanti lahay somaalida hadda maalkii hantidu waa buuxdaa sidaas daraaddeed fitanka maalka hadda waxaa ka mid a ah soomaaliya waxay u burburaysa oo loo laynay loogu duulayo loo qayminayo laalaanka loogu banay maxay tahay waa shidaal iyo webiyo iyo beero iyo munaafacaad iyo kalluumaysi iyo bad dheer iyo hawlo iyo xoolo iyo geel badan waxa la isku laynaya maanta adduunka ka socda muxuu yahay diin intaan laguu dilin waxaa laguu dilahayaa inaad maanta berri inaad qadin karto dukaan aad furatay laguu dilahaya xawaalaad ka shaqaysaa laguu dilahaya maxaa lagu dilayaa muuqarin kale baa lagu dilaya nimaada macnaa hantidu waxay noqotay usus iyo maxaa le aasaas waxay noqotay lagu noolaado oo ummadahan lagu baabiyo noqotay daay waad garanaysa waxyaalahan la yaaba waxa ka mid a yaaba khadaafi maalintii markii la dilay markii la dilay oo khabarka caajilka jaziira ay soo qortay abar aajil maktal zaciim macmar alkhadaafi markii la yiri shirjaraad waxaa qabtay ra-isul wasaarihi ingiriiska david cameron isagoo qoslahaya wallahi dib waa ugu noqon kartaa dib u baadaydu isagoo qoslahayuu qabtay markaasuu wuxuu yidhi waxaan u malaynahayaa buu yidhi kabaniyeenada waaweyn giant company buu yidhi our giant company buu yidhi for the oil kabineelka waaweyn oo shidaalka qodo waxaan u malaynahayaa buu yidhi already they back their backs waxaan u malaynaya inay boorsooyinkooda xirxirteen oo maxaa dhacay meesha kadaafi mar haddii la dilay shidaalkii la boobaa la rabaa hadda ninkii waa la dilay baa la yidhi ogow weli maydkii labana aasin waa daqiiqadii wey dib ugu noqoto youtube ka fiiriyo waan fadhiyay anugu sheeran cadray salaad bacay salaad casri bay ahayd adeef marka muxuu dhintay wuxuu u dhintay shidaalkaa muxuu u dhintay ninka la salaam xuseen muxuu dhintay qodobka u oday salaam xuseen loo qoobsaday wuxuu ahaa shidaalka waxaan ku bedelanaynaa doolarka waan ka guuraynaa yeenka waxaan ku bedelanaynaa jabaanka aan ku bedelanaynaa doolarka haddii laga guuro ila doolarka iyo dahabka wax lagu qiimaynayo haddii laga guuro doolarka waa dhacayo waxaa leeyahay mar hadduu warkaa fakaray oo inuu dhinto adduunka marka hadda waa la isku dilaya sheekh lacag baa la isku dilaya shidaal baa la isku dilaya iyo hanti ana min firaaci waraa'ikum waxaa aday hortiina fitnan baa hata yaksaru badanaya fiiha almaal maalkaa badanahaya wey waa yuftaxu waa la furhayaa fiiha waa la furay soomaaliya waa la ogay soomaaliya hadda waxaa dagaalka soo socda eh, cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ay diideen maxamed saad wa ka ogolaaday wax la wacoye economic waxay sameeyeen meel walba hadda ka qodan og tiro tuubada ay suran tahay geeda hadda meel walba ay suran tahay ogteeda jubbooyinka waxaa leeyahay jid amerikaanku hadda wada furan yahay maxay ku waxaysan yihiin markii laisku afgaran waayey markaasaa le mas afgaran weyday ballanka ilaha idinkana maxaa la yidhaahdaa fiilaan ka sibayna ku kacale maanta la samey w dacwaad garanaysaan waxba weydiin maysaan idinkuntii waa joogteen wa yuftaxu waa la furhayaa fiiha waxaa la furhayaabiyo fitankaas alqur'aanu baa la furhayaa wey xataa intoo yaakhudahu qur-aanka uu qaato oo barto almuminu walmunaafiqu muminku qur-aanka waa baranaya dan ilahay buu baranahaya walmunaafiqu munaafiquna waa baranahaya la soco munaafiqiina ee masaajidu fadhiyaa duruusta ku fadhiyaa waaxid nixyatuha mitir waad garanaysaa mitir soo ma garanaysaa laa tansuu hadi shay munaafiq baa fadhiya balaayaa fadhida masaajidda jamcada duruusta fadhida walrajulu baa qur-aankii baranaya walmar'atu baa baranaysa wey wاsagiiru walkabiir baa baranaya cunugi yaraya qofkii weynaa walcabdu walxuru baa baranaya addoonkii xortu waa baranaya fayuushiku wuxuu dhow yahay buu yidhi qarka usaanaya qaa'ilun mid wax dhahaya an yaquula inuu yidhaahdo maa linaasi war dadka maxaa u sugnaaday dadka maaa ku dhacay maaa u sugnaaday laa yatabicuunii aysan i raacaynin dad maaysan ii raacayn oo iisan ii dhahaynin macalin hebel sheekh hebel oday hebel caalim hebel mufti hebel maaysan ii dhahayn dadkaan ma iga soo dabayaacaan saa in la dhaho ay yaqaanin yihahda dhow waqad muxuu dhahaya waqad qara'tu lqur'aana qur-aankiina waan aqriyay tafsiirkaan aqaana qur-aankaan aqaana xadiistaan aqaana masaa-ishaan aqaana shahaada ma haystaa profesor maanahay balaayaa ka dhacday dadka maxaa ku dhacay aniga iga dambeeyaan oo ii sacbiyaan awshaasuu la soo istaagayaa maahu maysan ahaanin buu dhahayaa bimuttabiciya kuwa iraacaya weeye xataa abtadaca intaan u bidcaysto u bilaabo lahum ayaga ayrahu ayr quraan qur-aanka waxaan intaan uga bilaabayo oo afkaar cusub iyo taqniin iyo masaa'il aan u keenaya ay la yaabaan ima raacayaan aye wuuu ninka la yiaahdo eh, mucaad ibn jabal wuxuu yidhi fa iyaakum idinkee waxaan idin kala digayaa wamubtadica waxa la bidcaystay oo la bilaabay wamubtadica waxa la bilowday oo cusub baan kaga digahayaa fainama btudica waxaa la bilowday dalaalatu waa baadi wey waxaa la bilowday oo nebi maxamed alay slam gadaashii la keenay oo diina oo afkaar ah oo mabaadi ah waa dalaalo iyo baadi iska cadee ka carara wey uxadirukum waxaan kaga digahayaanu sidoo kale zayqat alxakiim weye ay zallat alxakiim ay zallat waxaan kaga digahayaa buu yidhi zayqata ay zallat alxakiim alxakiim huwa alcaalim nin qofka caalimka oo xakiimka oo xikamka iyo kelimaadka wanaagsan iyo cilmiga wanaagsan ku hadla oo maxaa la yidhahda aad noogu bogo qofka asaga zayqadiisa isbiraxadiisa hafuudsiga iyo macalad ciddiisa ayaan kaga digahaya maxaa dhacay saan u leenahay sheekh habelow u leenahay oo aan u daba soconno oo maalintaba istawi qiblada noogu soo jeedo iyo maalintaba naga soo horjeensanaya war sheekh istawi qiblada waa kaa dambaysaa armahay diin qiblada xagga ka jirta xagga ujeestaw wadaadad badan baa say culmo noogu ahayn alkhayr inaan u daba soconay iyo naga soo horjeesteen kaasna sheekha ka socotaa diintii waxaag horta xagu jees qiblada xaggaa jirtaa armay le waxaad weydeen waxbaa laga bedelayo duruusta waxbaa laga bedelayo hawsha waxla isbedel badan baa jire xal gadaal u noqda xag u sijees qiblada u dhawr jeedi anaguna diidnayo inaan qiblada u dhawr jeedi qiblada u tukanayna sheekhu wadaadad badan baa sheekhs noocaasa marka waxaadirukum zayqat alxakiim caalimka simbiraxadiisa gafkiisa ayaanin kaga digayaa iska ilaaliya maxaa dhacay faina shayaana kii la dheereeyey oo khayrka laga dheereeyey qad yaquul wuu odhanhayaa kelimatan buu odhanhayaa weye qad yaquulu kelimata dala kelimadii baadida buu odhanhayaa weye calaa lisaani اxakiimi calaa lisaani اcaalim qof caalima oo xakiima oo caqli badan oo xikmad badan oo faahim ah buu maxaal carabkiisa ayuu maxaa la yihahdaa buu ku dhejinhayaa maalintan balaayo waa ku hadlaaya markaas warrnki sheekhi maxaa ku dhacay maxay tahay hawshu maxay tahay war buu la soo istaagaya waqad yaquulu inuu yihahdaa la arkaa calmunaafiqu uurku gaallihii caloolku gaalla inuu yihahda laga yaabaa kelimat alxaqi kelimad xaqa inuu ku hadlo caloolku gaallihii inuu asaguna kelimad xaqa uu ku hadlo ayaa laga yaaba had iyo jeer marka waa inaad digtoonaato wadaad kelimad maxaala ka soo booday oo balaayo diintaada yaysan kaa qarib waa inaad digtoonaato munaafiq xaq ku hadlay maxaa la waa munaafiq oo xaqbuu ku hadlay haddana xaqaha inkiri wey xaqu xaq wal xaq wey ama munaafiqa ku hadlo ama gaala ku hadlo maxaa la xaqu wal xaq wey tahay ayaa sawaabku wey marka baailkuna waa baail we ama culum ku hadasha ama caam ku hadasha waa baail wey iska ilaali wey qaalib wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo yaziid ibnu camiira wuxuu yidhi caynkoada kor dhigatee wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi mucaadba waxaan ku yidhi maa yudriini maxay ogeysiinahayaan raximaka allah allah kuu naxariistee ana alxakiima qofka caalimka oo xikmada badan qad yaquulu kelimata dalaalati kelimadii baadida inuu dhahayo wa ana almunaafiqa qad yaquulu kelimata alxaqi inuu dhahayo maxay ogeysiin seen ku garanayaan anugu sheekho maxaa dadkan qalbigooda miyaan ku jira maxaan ku ogaana sheekh waa daba socod duruus buu akrinay sheekaygiibuu ahaa maalintii dambe maxaa layaa sur buu ka dusayba maxay caddaynaya sheekhu inuu qaldamay oo dariiq balaayo ka baxay see ku ogaanaya waa su-aal muhiima ah, sheekho su-aal muhiimo ah, ayib qaala wxiya bala tabaa la siiya fiirso qaala bala w waad ogaanaysaagu aloosha waad garan kartaa isdanaaxsacaysaa waad garan kartaa adigu maanta markaad saa u fiiriso nin weynu maxaa la yihaa wadki waa yaqaanaa bay dhehen soomaali markaad xaaladda saa u fiiriso oo darso oo qaymayso oo toorbiin ku fiiriso waad garan kartaa xaajadu meesha u socota wey marka daba maaa la diirkaan ka garan xaajada daba kasaarteen wey duq gaboobay iyo wiil yar baa loo dadaa hadal marka waaa hadlaysu de korkaan ka garan saa markaa u fiiro waan garan warka meesh ku socdo laakiin qofka isyeelyeelahaya e asaga waxaa weeye waxba u caddaan maayaa bale waad garanaysaabio ijtanib ka fogow buu yidhi min kalaami alxakiimi midka xakiimku caalimka kalaamkiisa hadalka waxaad ka fogaataa almushtahiraati kuwa caan baxay hadallada caan baxay almashhuura almushtahiraat ati taasoo uaal laha la yiado alati taas mushtahiraatkaa yuqaalu laha la yihaahdo maa haadi war middaan maxay balaaye lala yaabo oo dalabatulcilmiga iyo culummada iyo dadka kaleo xukamada oo asaga la nool isagoo xakiim soo maaha xukamada kaloo la nool culummada kaloo nool ahlucilmiga la nool ahluhayrka la nool ayaa waay waraadka wuxuu ka hadlay maxay innaa lilaahi wa inna wax lala yaabo ee afkiisa ka soo baxayo si wadaadka soomaaliyad oo kale oo yidhi diintu qasab ma aha faman shaaa falyumin waman shaaa hee falyakfur wadaad baa yidhi diintu qasab maabi waa laga bixi karaa waa la soo geli karaa waa lasa noolaan karaa dee aadam waa xoogaa mogta u aha noolaashadu waxoogaa waa faadfaad wey faadfaadile waa la wada noolaan karaa tacaayusha silmi waa hawl iska jimciyadda quraan ka dhexaysa ay wataan wey laakiin maxaa la yidhahdaa hadda qof waxba laguma waxayn karo lagumana tagfiirin karo lagumana magacsiin karo laakiin ka waran wadaadka yidhi binasi asagoo fadhiyo kamera hor fadhiyo yidhi diintu maqasaba faman shaaa falyu'min waman shaaa hee falyakfur wadaadka yidhi oo soomaaliyeed una marka maay tahay ninkaa khayr baa lagu yaqaanay diin baa lagu yaqaanay wanaag baa lagu yaqaanay una maxay tahay zallat lxakiim wey marka wey anad ka cararta marka wey zallat lxakiim asagana maxaa weeye aan loo naseexayn oo ilahay ka cabsa aan dhihin waxaa weeye oo biyaa lagu rushayn suurat baqara lagu akrinaya isagana maxaa ruqya lagu akrinaya balaayo shaydaan baa carabkiisa carabkiisa waxaa soo fulay shaydaan moogda aayaat ruqya lagu akrinaya waxaa laleeyahay maxaa la yidhaahdaa oo ruqya saxal masaajid ma lagu akrinayo iska ilaaliyaheekh ta wa laga hadlayo marka masaaisha noocaas oo ariibka mushtahilaad ariibka oo balaayada oo lala yaabo wal war nin culama war ku hadlay maay hadda kuwan sheegaynaa ka mida war guri bililiqaa in la yihaa dad guri war guriga ka bax ilaahay ka cabso xawar xageed ka timi intii la ohan laha in la iska sii deganow so wax lala yaabo maa nin culamaa oo diin ka dhegeysa oo saxiix bukhaari ku aqrin waxa hadduu yihahdo ka war so wax lala yaabo maa wax lala yaabo wax lala yaabo oo laisweydiiyo ummaddu ay ka cararto marka waas kale walaa yusmiyanaka yuusan kaa laabi buu yidhi oo kaa laabin oo kaa celin daalika kaas oo ah inuu khaac leeyahay oo zallo leeyahay zalladiisa inaysan kaa celini canhu can ilxakiim ninkii xakiimka ee caalimka ah hadduu gefgalo simbiraaxo weyn hadday ka dhacdo koofiyaddu hadday ka dhacdo koofiyadiisaa lagu soo celin waxaa wey isagana waa loo naseexayn diintana waa laga baran wey lannu ma jiro qof macsuumu ma jiro qof macsuum ma jiro mar haddaan qof macsuumu jirin waa loo naseexayn ilaahay ka cabsaa la odhan waa la waanin wey waa la waanin dad soomaalida waxaa jira inta maxaa la yidhaahdaa kutubta akhrin jira fiqiga iyo fiqiga maxaa saxiix bukhaari iyo abu daawuud ragoo akhrin jireen baa jira oo iyagoo bukhaari abu daawuud akhrinaya qayili jiray oo sigaarka cabi jiray hadda magacooda waa aqaan waxba sheegi maayo markaasaa sirga ragga u akrinaya bukhaari iyo abu daawuud yaa la niqaashaya isagoo la niqaashaya mid kor waa in sheeg markii daba wadaadkii maxaa la yidhaha hawshii sigaarka tawaakid uu ka tegay marka waa loo naseexayn wadaadda qabyaaladda ku aafaysan waa loo naseexayn waa la magaysayn hadduu dayn waayo muxaadaran ka jeedinayna waan iska tegayna warcad soo maaha hadduu ka hari waayo oo fataan ku noqdo balaayo ku noqdo maalin dambe in alxamdu lilah naxmadu intaan nahno oo qaac ka siino camera ku qaban ayaan isaga tegaynaa laakiin waa loo naseexayn marka hore laga carari maayo oo loo naseexayn cilmi baa laga bar ilahi ka cabsaa la oran marka naseexa fiican buu weli haddaad tiraa shaafici masalu ku tusaale ahaan ku qaldamay abu xaniifa masalu ku qaldamay waan ka cararahaya ada aaale ku jiraysaa laakiin culmmadu khaa waa leey khataasina miisaan buu leeyaha waa xadaysanya mid baa macquula mid baa maaa l aad u fog mid baa maaa la yihahdaa dhow mid baa sga laftiisa darajaado mid baa maaa l agga masaa'ilka camaliga mid baa agga caqdiga isga baa kala duwan laftigiisi marka walaa yutineena kan yaysan kaa celin ka dalika weeye yuusan kaa celin weeye canhu can alcaalimi can alxakiimi ayb fainahu asagu lacalahu wuxuu mudan yaha an yuraajica inuu soo nodo an yuraajaca inuu soo noqdo oo aniga waan qaldamay shaydaaniya naf baa helay ibliisba maxaa carabka ii soo fuulay balaayaa heshay qolaa ii masale xumaysay maxaa la yidhahdaa masaladii baa diqsi baa iga fuulay war si aan wax moodayn aan moodayn aan moodayn baa hawshii noqotay markii lagu buuqo oo loo naseexeeyo oo rasaa'il ay timaado oo muxaadaraad oo ruduud timaado oo lala hadlo he inuu muraaj hawshii soo noqdo dib isugu soo noqdo ilaahay ka cabsay u dhowdahay wey qofka bini aadam wey fa inahu hadduu khaasatan uu yahay qof ikhlaas iyo wanaag lagu yaqaano ahlucilmiga wey laakiin hadduu yahay balaayo soo baxday de waa inkaar qabay fainahu asagu lacalla wuxuu mudan yahay ugu dhow yahay an yuraajaca inuu soo noqdo xaqa u soo noqdo sawaabka usoo noqdo balaayadana ka soo noqdo wuxuu yihi watalaqa la kulan weeye alxaqa xaqa la kulan wey ardigiis ula hadlay ninka la yihahdo mucaad ibnu jabal watalaqa la kulan oo ku dheg oo qabso alxaqa xaqa ku dheg weeye idaa samictahu xaqa markaad maqasho xaqa midka yidhi waa wiil yar iyo waa oday waxaa la yidhaahdaa xaggee buu ka yimi waa reer hebel waa cad yahay waa madow yahay waxba kadi kaama gelin war xaq ma maqashay sawaab iyo diin ma maqashay ku dheg way iska lalaadu lannahu maxaa dhacay alxaqu waxaa wey waa daalatulmu'min muminka waxaa ka maqan xaq iyo sawaab iyo khayr baa ka maqan wey marka watalaqa la kulan oo ku dheg weeye alxaqa xaqii ku dhegaya sawaabkii diintii idaa samictahu xaqi markaad maqasho wey faina cala alxaqi b faina cala alxaqi xaqa dushiisa nuuran nuur ba ahaadaybu war xaq iyo baadili miyaa isu islaan somalid ba waaa laga sheegay ma kitaab alle iyo hereg ari baa isu agbaytay kitaab alle kitaabka ilaahay iyo harag ari miyaa isu agbaytay arwaarudim xaq iyo baadil baa isu agweytay xaqiya baadil isma ka sheekhu adigu haddaanan isyeelyeelayn waad garanaysaa wadaadada soomaaliya markaad saas u fiiriso oo isradinaya oo ishaya iyo hardankii lagdanka markaad fiiriso haddaan qabyaalad kugu jirin masaalix kugu jirin ee maskaxdaadu ay fayowda oodan kala jeclayn labadaa ninoo hadlaysa waxay adig kuu oolin laakiin adigu qaymaynaysa hadalkooda bas aad qaymaynayso waad garanaysaa meesha baadidu jirto waad garanaysaa hadalku meeshu u dhacayo biyanaca dulucda waad garanaysaa laakiin haddaad marka hore aad soo waxaysatay hebel waa daalin weeye waxaa weeye waana gardaranya waana jaahil culummadu ku xadgudbahayaa waxaa weeye he saa kada kada marka hore soo waxayso hadda weliga xaqa kuu caddaan mahayo tusaalaha adiga maxkamad haddii lagu geeyo waxaa ka mida ah qaadigu markuu maxkamad fadhiyo qadiya loo keenaayo waxaa waa khaali dihin waa inuu ahaado hebel iyo hebel baa ishayaan kan hebelkaanu tusaaleaan waa seedigiis ama waa sodogiis ama waa abtihii kanna waa nin kaloo ajnabi oo maba yaqaanaba hadday markiiba qalbiga soo degta ka warran alla ila abtigaabaa saxan qadiyadaas maxay noqonaysaa xaqa xagee u geeshomanaya abtiguna xaq u geeshoonaysa soo maaha adiga waxaa la dadkan meesha fadhiya abtiga iyo ninkan kale laba dhagax ka soo qaado qadiyaddaa dhegaysanaysa adiga ku xukunta yaa hadlaaya ma aqaan kanu muxuu ma aqaan qadiyaddaad qoraysaa oo amad gaaraysaa laakiin marka hore haddaad aaminto inuu hebel qaldan yahay marka waxgood leeyahay misaa loo fiiro waa tuug reeyo la garanaya tuug tuug dhalay way ka garanaya xale balanka ilaahay neeftid guursa ah digir wada muujaa waxaad xukuntay markaa inuu reer hebel yahay reer hebel weligood geel waaqaanti guryahan waa dhici dadka murid biyaha lagu shubo maxaa la toban shaabu ha lagu dhufto walaa soo ma qabdanin tuug waa taa waa qaldana adeero ay xuqu alla xukumay ridna qabtay culimmadu markay hadlayso waxaan ka wadaa ayuha aljamaaca ayuha alaba markay culimmada iyo dadka isaga dalabta marka la sahay waa inaad fiiriso adiga kana kuma quseeyo kana waxba kaama gelin labadaba midna waxba kaama gelin maxaad fiirinaysaa hadalka qaymaynaysaa waa qoranaysaa waa qaymaynaysaa waa isu miisaamaysaa kabacdi waa kuu soo baxaya wix ishkaal kaa galo kutubtii maraajica ula noqonaysaa waa ceshanaysaa kabacdi waxaa kuu soo baxaya natiija kuu soo baxaya natiijadaasaa go-aan ku aadanaysaa laakiin haddaad marka hore saa u fiiriso adiga wax kuu qaymaysan wa kuu aysan yihin weliga xaqna haleelimayso waxna fahmayso waxna baran maysid marka wxuu ibnu mascuud maxaa leey mucaad ibnu jabal fa inna cala alxaqi xaqa iyo sawaabka iyo diinta buu yidhi nuuran iftiin baa saaran wey isuma eka wey atarkan asagana waa atar saxiixa wey atarkan atar saxiixa wa qaala wuxuu yidhi eh, xudayfa ibnu yamaan halkaas kuma daysto halkaan ku joojinno xadiis kale weeye insha allahu tacala hameen dambe ayaanu dhammaystiraynaa su'aalihii maxaa la yidhaahdaa aanu hameenkii hore keennay baanu ka jawaabaynaa intaa yartaana waanu barakaysanna hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin